meesha dhulkayaga naga kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudaiyo dibadda gudaha dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsan galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan barnaamijka gale wanaagsan alaaba waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga lamaanaha sidoo kale barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaan ka marnay inaad dhegaysataan sheekadii xiisaha badneed ee walbahaar aduun galabta waa talaada xubintii inoo sheekay ayaa miiska inoo saaran wadajir galabta halkan barnaamijka waxaan kaga soo jeedinayaa iister maxamed iyo anigoo abataan xidig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 galab lamida ah, botano waayahay saaxiibada barnaamijkan waxaan leenaha gala wanaagsan meel walba aada joogtiin aad iyo aad farsamo yaqaan karaasna waxaan leenaha gala wanaagsan xaggoo naga soo fiirinoyaa aad <laughs> gacantuu taaganay ania la iloobin oo ku hayaa laakiin galab wanaagsanaa leenahay asaga naftirkiisa galab wanaagsanaa leenahay mhm. eh, galabtii marka la gaaro qof waa uu jecel inuu ku casiriyo mugta axwada shaaha cabitaanka bunka qofba dooqu leeyahay ah, mhm. dooqagaa lagaa rabaa ani galabtii markii la gaaro inta badan horta galbihii mm-hmm. ani shaqada waa ka rawaxaa oo waa baxaa mm-hmm. koow horta waxaa i ah inaad jiifto <laughs> anoon galab jiifan horta inaa jiifto dham iskuu maleeyey galabka jiifka ah laakiin dadkagalabtaa shaqaleh hurdada galabka la seexdo wuxuu casar ka dambeeya mm-hmm. ilmahana way ka oysiisaa waayeelkana ka xanaajisaa xanaaq taroba <laughs> <laughs> taroba xanaaq marmara ah waxaa laga yaabaa markay hurdada aheysa inaa iska celiyo laakiin sariirta mhm. inaa jiifo markii laga soo tago casriyi markii wax yaroo daangaa <laughs> wax yaroo daangaa inta soo qaato koob yaroo qaxwa iyo qaxwada waayahay haddaa intaas haysto galabtagalabtaas waa kuu fadhisa watahay <laughs> <laughs> sheekaana la tagtay istanay barnaamijka alaaba waxaan ku daafuranaa mid ka mid a ah kaalimaha sugaanta si fiican anaa qaadanaya marka anoo ku warsanin waa xoogaa ku ogolna waayahay waxaan daafurooga dhigayaa barnaamijka saaxiibadana aan u dooqayaa heys ay ku luuqayaan qadra daahir iyo sidoo kale axmed cali cigaal heystan waxaa layihahdaa waran caashaq way way waran caashaq mhm. dhegeysa haboon

Mhm. Mhm. waxay leedahay qadar daahir mhm. mar un waranka caashaqa iga goo wadnaha suran aad iyo wuxuu leeyahay hadday wadar libaaxii isugu kaa tagaan wad kaama iraadeen haddii libaaxyo ku cunaanba kaama celiyeen si fiican ma yeelen <laughs> <laughs> heystaasay ku wada luuqeynayeen qadro daahir iyo axmed cali cigaal waxay daafur ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan mhm. mistr xubintii noo sheekeey sheekooyin fara badanna way noo yaalaan galabta iyaa mhm. inoo taala galabta talaadaha waxay mhm. tahay galbaha ugu qosolka badan barnaamijka aad <laughs> ugu taxan yihiin oo sheeko qosol badan ay isku soo taxluujiyaan marka sheekada ugu horeysa gacanteeda kusoo dhacday waxaa mhm. soo diray dhegeysta lalaabo maxamed uu kusoo gaabiyey magaciisa mhm. sheekada waxay ku saabsan tahay mhm. ciyaalka xaafadda <laughs> waa taqaanaa ciyaalka xaafadda <laughs> dhibkooda markaasaa waxaa lalahay mid ciyaalka xaafadda ayaa xaaskiisa london u safartay safar aheyd haa waxayna ku tiri maxaan hadiyad ahaan kuugu keenaa xaajiyo marka midka ciyaalka xaafadu ahaay isma isma dhibinoo markaas wuxuu dhahay <laughs> wuxuu dhahay hal gabar oo british ah hore igu keen maba is dhibinba xaaskiisoo safar xaaskiisoo safar ah maxaa hadiid kugu keenaa maba is mm. dhibinba gabar ii keenuu dhahay oo british eh. oh, ah oo cadaana rabaa maadaama mark eh, laakiin gabadhan aqliya samaysay mhm haddii ay dhihi lahayd waa ii dhahday gabar ii keen mhm. lama dagaalin ayada mhm. safarkeeda iska aaday mhm. gabadha britishkan waa u keentay <laughs> dhegeystaas aada u mahadsan yahay sheekadaas qosolka badan loo soo diray waa tahay heestar eh, kaalmaha sugantaan ku laabanayna si fiican maxaa noo soo qabanaysaa marka botano maadaama dahfurkii adiga aad <laughs> anoo ku siinin aa qaadatay hadda markaan waa markeygawaxaa <laughs> soo qabanaa fanaan aad u weyn cumar dhuule mahdi mhm. heestii oran maayo allaa heestaasi dhegeystayaasha waxaa leenahay mhm. dhegeysti wacan <laughs> anigoo karkaba dhigay inuu kaa bidaariyo sadegoo korkaago kaa bidaariyo sadegoo korkaago adigoo inan yahay adeega nikabtaadeero kugu kooban adigoo inan yahay adeega reer kulul dabkaysa baryonaabad ku naashay

doontaa mhm. anigoo karkaba dhigay inuu kaabigaagiyo mhm. soo dego korkaagoo mhm. dibna kuula kowsado he anuu hawshii oo dhan iska <laughs> gabagabeeyey masoo calacali doontaa <laughs> laakiin galabta barnaamijka heesii dhan dhibca nagula haysto <laughs> mar eh, dahafurka taa qaaday <laughs> dahafurka sida aheed eh, waa cumar dhuule wuxuu leeyahay noogu daray ah. ereyadiisa dhib ereyada heestiisa mm-hmm. bilowga cumar dhuule ah waxaa ka mid ah mm-hmm. koley caashaqan ee helay mm-hmm. kuleelkii dhibka i baday hadduu caawa kala jabay saas waa fiiri problemka marka hore idinka abuura mugta ninkaa <laughs> marka wuxuu taaganya ani waa bogsaday bal adkaysa marka laakiin saas ma fiicna waxaan in laisku dulqaataa fiican in isla markii hore nagala daadiyo macquul ma ahan <laughs> waa tahay istaray waxaan isla soo gaaraa marka haddii dhegeystayaashiina ay dhegeysan jireen sheekadii xiisaha badneyd ee walbahaar adduun wanaagsan ku soo dhawaada qaybta kontonaad ee sheekada walbahaar adduuna xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye waana fikradii bashiir maxamed kheyre dhaktar mihi maca daaweyn karo caam waxaa la ii sheegay suleeqo inuu xiriir idinka dhexeeyo aada isguursa rabtaan caafimaadkiisana taa aba kugu xiran yahay koley warniyo ninkaas aniga aada ii waala saaxiiba kow anaa iska buuqsanba marka min fadlan maiga dayn kartaa warkiisa maxaa isugu buuqsan tahay arooskaaga waa beri waa maqlaysa ila tahay <laughs> ilaa anina ogeynha cadaabin maxay hadda maxaa iga baahantay waxaan rabaa horta eh, samiir eh wuxuu u jiifaa sulaaqo darteeda si fiican arrintan adiga keliya wax ka qaban karo waa ku baryaa waa ku toogaa maantaan kuusoo hooyday waxaa waxaa doontaa kuu sameynaa eh, u tanaasul haddaad bini aadamid wax ka taqaani waxaad doonta lacag sheego wadan al wadanka hartaa ku geenaa sulaaqo u daa soo bax horta indhahaaga inaad kusoo aragtaa ficnaan leed xaaladiis markaasaa ogaane aad jawaab isiinayna bixina mari khaalidow eh. waa kana qolkaanu ku jiraa bal aragba bal fiirin xaaladuu ku sugan yahay waad ujeedaa waxaa ujeedaa ninkan xitaa haddii lala hadli xitaa wax maqlaaya samiir sleo sleo mal arosi rabaa sleo mal arosi rabaa ya sleo waa kana khaalidow xaaladiisa waa sidaa ninkan wallahi santaan ku dhacda ninkan waa isku day xataa dibad uqada laakiin maxaas dhahay kala quuso meeshansulekho <laughs> sulekho sulekho dhakhaatiirta maxay dhahay markaad daaweyn oo kaalmaad waa la siinaya laakiin muuqataa inuu kasii daraayo ka xumaa arrintan xaaladda waa taan sidaan horta waa la arosi soo maaha indhaha waxaa ku aragtay <laughs> si fiican banaanka noo bixi bal horta kolley haddaadan bini aadamni xitaa wax u fiirinayn bal lacag xitaa qaado intaad doontana sheego ay qaalid nin saabirow saaxiibow horta an jaceylkay inaan gato diyaar moohi kowdheh mhm. saabir arrinkan mar inaan kula wadaagaan rabaa horta suleeqo qof fiican waayo oo damiir leh oo damaqasho leh waay mhm. markaan is arkayn inaan murugsanaa oo fikraa ma ii jeedan ku dhahay xaaladada noocaasay ahayd haddaa wejigaaga si kaloo ahaa ilaa hadda xitaa wejigaaga aad iyo imid guriga suleeqo aniga arooskana berri inuu dhacaay xitaa isbuuca berri dambe hadduu dib u dhaco maanta alaabtii waxbaan diyaarinaya adna waxaas dhan dibay u dhaceenba suleeqa iyadaa go-aan kala qaadatay oo kan ka duwan maya eh, nolosheeda waxay diyaar u tahay inay inay samiir la wadaagto Ah, iyadaaba go-aankaas qaadatay aniga marka waloli kale ahay ah, aniga hadda wax ii yaala male labadan qof ee isjecel dhexdooda inaan ka baxo mhm. aniga ayaa ayaa ayaa marka waa wax fudud waa wax lacagana ma rabo saaxiib jaceelka inaan gatana ma rabo marka bini aadamnimadanoo eegaaya darteed damiirkayga siinaaya mhm. xilligaas laga bilaabo saaxiib marka eh, sasulaqo samir xaggiisa waa dhexdooda waa ka baxday ani waan ka baxay xaggooda wallahi niyo aada umahadsan tahay wallahi bismillah waa askaratan ragaa tahay wallahi aniga diyaaran wahay weliba wax walba oo maxay hayto xataa alaabteeda iyo guurkayga iyo jiifka iyo meeshaan degay xataa wax walbo ani saaxiibkaaga ahaad kadib kulligeen saaxiiba ahaanan wax walba safar kastoo aada xitaa israacayna dibad meesha wadanka xitaa ku geeyna eh, intaad doonto sheego waxbaajecelkaaga ahay maana jecelkayga inaan gata wax dacaankan uma baahni waxaaba jiraba lacaga yaro xataa oo eh, samiir soo qaadaysay maxay ahayd tusileeqo oo aan isticmaalay intaas xataa in la ii cafiyo marba hadaa u tanaasushaybadbaadisay ah, samiir walaahi qof oo aan waxaan ku tilmaama aqaan waxaan ku dhihi lahaa ad adigaa kasii wanaagsan aabihiis aawe aabihiis oo joogaa oo joogaa koley uwac eh. uwac maanta laga bilaabo waxa waaye aniga waxaan inaan doonanaa rabnaa ah. sa waxaan salaaqaan doonana salaaqaan ku nikaaxinana guurkooda dhacay koley adigo arooska waa kasoo qayb galaysa ila tahay anaba qaban qaabinayo anaba ah. qaban qaabinayo alaabahay waxba adaa isku dabridaya diyaar waay aniga alaabtaan diyaariyey waa soo arki kartaa kusoo tusaa wax alla waxi aan diyaariyay gurigii xataa inay ku aqalgalaan ayaan diyaar u ahay maadaama markii horeba samiiro lacagta asoo iska lahaa mm. noloshaydoo dhan wixii o dhan asagan ku wareejinaywaxaasoo dhan aniga diyaar waxbaha ka biqin saa birbiraado waxbaha ka welulin saaxib tegi horta calooshaaga xero waa ujeedaa ilin wallaahi aadaan ugu xumahay saaxiib arrintan horta aadaan u mahadsan tahay sideeda kalena waa faraxsanahay saaxiib calooshaan macnaa adkaysa calooshaada caloosha ay gadin saaxiib khayradow waxba u arkin waxaas gurka arooskaan diyaarinaa arrintaan diyaarinaa ha calafkaaba sidaa iska noqday marka arrintaan wada diyaarinaynaa waa hadda xaafaddaan aadaynaa inamar wiilkayga aroosaya meesha waa inaan ka kacaa khadradan hawshoo dareemeada tiimeeda naa khadro malaha way baxdo midhaa dariska u laabat waa ogahay taas inay howlgar tahay midhaa guriga ka shaqeynaysaa guriga wixii hagaajinaysaa wiilkaygii waa inuu si fiican arooska ugu dhisnaayo dee wiilkaasaanba wiil dhalnay saaxiibadayda dariska dadkii dhan waa marti qaadayaa wulululululo baa la gurayaa yaa iga farxad badan wiilkayga hadduu aroosanayo waaba nolosha barkeeda yaa weeye yaa weeye soo gal maxaa kugu dhacay hooyo bisinkee hmm. hooyo maxaa kugu dhacay khaalid war khaalid hee hooyo ii sheeg bal bismillaahi raxmaan raxiim wiilkayga muxuu yahay murugada ka muuqata arooskii arooskiisiiba weeye ana farxadda maanta bismillaahi raxmaan raxiim meeshiiba isku tuuro maxaa kaasiya bismillaahi raxmaan raxiim wiilkii khaalid haa meeshuu ka dhacay khaalid hooyo ma xanuunsantaha bal korkiisa aan taamta qandhana ma hayse talow maxaa wiilka ka siiya bismillaahi raxmaan raxiim khaalid khaalid hooyo ila hadal maxaa kaa ee hooyo maxaa dhacay arooskiiba weeye maante maxay tahay murugada dee arooskii adiga iyo suleykaan hooy <laughs> waxaas ma jiraan iska baajiya hee hooyo maxaa dhacay dad waa u soo sheegay maxaa dhacay xaafadihii dhan baa diiwaangeliyay hooyo ma arooskaaga dad miyaa soo sheegtay maxay tahay dadkii dhan baa diiwaan gashane hooyo aniga ma aqaan ma aqaan noloshan farxad ma kuliyaa u marka arooska iska jooji way bliis kansel gabay ahantiis waxaa aroos la ma jiraan ani farxadna xaq mulihi bis hooyo waan joojiyey he hooye maxaa dhacay bal wax ii sheeg hooye maxaa loo joojiyey hooye ma adiga gabadhii baa isdagaalay ma wax kale ku weydiisay xaggee hooye ciladu ka jirtaa bal hooye wax noo sheeg hooyo lacag la-aan ma ku haysee adeerkaaba hadda iga tagayo lacag anaa hayo adeerkaa lacag buu keenayo maxay tahay hooye dhibaatada jirtaa waxba makaa qarinaa kowdhe maya oros jiro hooyo maxaa dhacay muxuu u jiri waayo hooye gabadh maxay kuga waxaan daahidan fuujiya fujiya hooyadxadda iyada bawarta hooy sug ha fujine sug sug hooy ha fujine hooy sug fujine hooy sug bal wax ii sheeg hooyo marunao iska dadku way ku maqlayaan islaamaha dariska haddara war naga sheegayaan aamusooyo maya maxaa jira hooyo bal ilaah baa kuu dhaashay wax sheeg maada wiilkayga ahayn hooyo sagaal bilood daa hooyo bal wax ii sheeg maxay tahay xanaaqaaniyo dagaalkan kaa muuqda maanta arooskaaga iyo farxaddaadii baaba ku jirna hooyo intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta kontonaad ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta intaaan ku kulmayna nabadgelya bootaan oo haddii aan halkaas ugu soo noqona sheekadii walbahaar adduun si fiican mhm. mhm. haye dhankaagii iyo kaalmaha suugaanta talo suugaantii hore waa la arkay <laughs> hadda waxaa isleeyahay bootaan eh, muxuu soo wadaa ah, mhm. in badan waxaan soo wadaa mid kamid a ah heesaha uu ku luuqeeyo la foolay heystan waxaa la yidhahdaa wiilkeygi shalay should have halkaasaan oga dhimaano lafoole mhm. waxbaa ka dhacay dadka qaar wardooni dad waxaa jira mogtaa markaad dadka kala tagtaan inbadankuweydiina heel waxaa kala tagteen kala tagteen maxaa jiro hmm. maxaa naiga dhexeeya qofkaas hmm. qof wanaagsan mu su-aalo badan aday marka wuxuu leeyahay qofka waranka kugu muday hadday kaa waraystaan mhm. waxaad ugu warcelisaa mhm. war hal aan jeclaa qof wanaagsan buu ahaa yani hadhihin eh, qofkaas qof xumuu ahaa hadduu xumaayo xataa adi waxaa fiican inaad eh, sheegtid mhm. wanaagiis mar walba adi wanaag le aa ka faafisid maahane xumaan waa la foolay heesihiisa fanaaniinta wuxuu ku jiraa mm-hmm. Mm-hmm. ugu heesaha macquulsan soomaalida eh, sheekooyinkan ku laabanaynaa mm-hmm. maadaama barnaamijka galab wanaagsan galabta talaado ah xubintii noo sheekeeya noo sheekooyin fara badana noo yaala waxaa soo qabanayaa sheekada dhankeyga markaan sheekada waxaana la soo wadaagay gabar magaceeda kusoo gaabisay sagal axmed waxay leedahay dharkilan joogaa waa salaamaya daadiyaasha barnaamijka sidoo kale waa kaa qaadanaa lena waxay ku bilowday sheekada nin remiya ah waa intuu wareeray oo lacag aan darteed kaba talo noqday weligiisna eh, kabama telin maalinkii dambe baa nin kaba u keensaday mhm. markaabuu cariish camar oo uu malaasay <laughs> ma yaqaanwaxbuu eh, u doodoosiyey ninkii baa yidhi warma sidaan baad rabtaa inaad macaamiil ku noqoto ama aan macaamiil ku noqono ani adiga wuxuu ugu jawaabay weligay nin aan kaba u tolay ima soo noqon <laughs> wuxuu intaas raaciyay nin aan kaba u taran weligay ma waayin <laughs> maadaama ilaa lama yaqaano ma ogtaas <laughs> ninkii kabaha u taran uma soono dadkaa kaa badana dhii jir dadkaa kaa badan <laughs> ile macaamish marka adi far wax fiicana u samaysid mhm. way ku imaada kusoo raadinayaan marka maadaama mhm. asigii farsamo ah, fiican ka seeneen mab iso wuxuu dhaa weligii qof isoo laabto ma arkin haddana weligii qof ma waayin iska uh, mar walba jawaab fiican oo sii aadumaadsanya dhegeystayaal sheeko qurux badan oo naga qosolsiisa ayuu noo soo bandhigay dhegeystayaashana waxaa rajeynaa inay saas ula qosleen ayagana mhm. gabagabada isla soo gaaranay mhm. saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan maxaa leedahay wallaahi saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan waxaa leeyahay mhm. waanay jecelnahay barnaamijka waa barnaamijkiini waa barnaamijkeeni waa wada leenahay sheekooyinka iyo waxyaabaha noo soo diraysan oo qosolka badanna la soo wadaaga anagana mar walba waxaa u taagannahay inaan halkan ka aqrino saaxiibadii fariimahooda aan ka gaari weynay waxaan leenahay saaxiibayaal xumaan ugama tagin naga noqda laakiin galab kale aa imaan doonta inaa sheekadiina iyo fariimihiina aa aqrino hadduu alla idmo waayahay gabagabada barnaamijka aan isla soo mm. gaarnay saaxiibada alaaba waxaan oga tagnaa mid kamid a ah kaalimaha sugaanta mhm. heesta ugu dambeysa saaxiibada aada usoo qabanayso n botano waxaan saaxiibada u wada tagaynaa hees ay ku wada luuqeeyaan mm-hmm. fanaanka ismaaciil arka iyo fanaanada la dhaho wardahabi heestay ahayd mm-hmm. u dhiibay nafteeda mm-hmm. guud ahaan heestaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeeni galab wanaagsan tan iyo barnaamijkan kiisa kaal ku kulmi doono waa ister iyo botano idin leh sidaas iyo nabadgelyo